galadaana weerarayna xeryahooda ku gubayna gulaheennana la jiire gowracayna dhammantooda galadaana weerarayna xeryahooda ku gubayna gulaheennana la jiire gowracayna dhammantooda garnalooban ku gamayna gobahoodan ku gubayna gulaheennana la jiire gowraco godna ku jiida garnalooban ku gamayna gobahoodan ku gubayna gulahaynana la jiire gowracogodna ku jiida galadaana weerarayna xeryahoodan ku gubayna gulahaynana la jiire gowracayna dhammantooda galadaana weerarayna xeryahoodan ku gubayna gulahaynana la jiire gowracayna dhammantooda gilgilagala dhammaantood geridayka wada baaqan gesay mar walba eegaan gesiyaashayka baqaayaan gilgilaagaala dhammaantood geridayka wada baaqan gesay mar walba eegaan gesiyaashayka baqaayaan galadaana weeraraynaa xeryahoodaan ku gubaynaa gulaheennana la jiire gowracaynaa dhammaantooda galadaana weerarayna haryahoodan ku gubayna gulaheennana la jiire gowracayna dhaamantooda gami maayaan geesiyaasha geriday aadna uraadshan guloodsay oo la kulman ged walbayna uu koraayaan gami maayaan geesiyaasha geriday aadna uraadshan guloodsay oo la kulman ged walbayna uu koraayaan galadaana weerarayna haryahoodan ku gubayna gulaheennana la jiire gowracayna dhammantooda galadaana weerarayna haryahoodan kugubayna gubayna gulaheennana la jiire gowracayna dhammantooda